يا قومنا هبوا لنصر إلهكم ونبيكم وشريعة الإحسان وادعوا إلى التوحيد في كل الملا وكذاك دوما سائر الأزمان يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحب guud ahaan wuxuu ka mid yahay raggii ilaahay yihi rijaalun laa tulhiihim tijaaratun walaa baycun can dikri illaah wa iqaami الsalaa wa iitaaءi الzakaa yakhaafuuna yowma tataqallabu fiihi اlquluub wاlabsaar waa rajul raganimo macnaheeda waxay leedahay waana sifaadkaa yeeshay وادعوا إلى الغراء سنة أحمد ذاك النبي المصطفى العدنان وادعوا إلى نهج الهداة فإنهم نور يدل التائه الحيران وحذار داء الافتراق فإنه داء البلاء وحالق الأديان فالوقت وقت الصبر يا قومي وقد حامت عليكم زمرة البهتان صوبيهم جهميهم شيعيهم قوميهم وكذلك العلماني وأضرهم للدين لبرالية جاءت بكل الكفر والطغيان يا رب يا ذا المن جد بهداية تهدي القلوب بحجة وبيان وانصر إلهي شرعة التوحيد يا ذا الجود والكرم الرفيع الشان بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن صار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين walaalayaal insha allahu tacaalaa waxay noo socotaa nadwadeennii oo caawa gashay habeenkii shanaad waxaana inoogu marti ah a-sheykh faysal cali faarax oo ka mid a culimmada waaweyn ee gobolka togdheer ama magaalada burco mowduuca sheekhu inooga hadli doonaana waxa weeye cinwaanka ah rajulun yacdilu ummah nin ummad u dhigma insha allah sheekha ayaan uga bixi doonaa wixii fataawo ah su-aalahana waa soo qadimi doontaan intii wakhtiga aynu ka gaadhna ayaan sheekha weydiin doonaa falyatafadal ashaykhu mashkuuran ma'juuraa والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فسلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته guud ahaan dadkiina magaalada berbere guud ahaan ku wada nool gaar ahaana masjidkeennan maanta barakaysan intiina halkan fadhida ee ay dhegaysanaysa iyo wixii kale inaga maqanba jazaakum allahu khayra ilaahay xasanaadkii miisaanka xasanaadkiina ha idiin saaro camiraadda aad soo camirteen ee khayrka aada soo iqbaasheen waxaana ilaahay ka baryayaa dadka muslimiinta dhammaantood meel kastay ku jiraan ay ku sugan yihiinba in quluubtooda ilaahay isu soo jeediyo oo uu ilaahay ka yeelo quluub iimaan camiray oo beydkii ilaahayna camiraya caawa erayga waa waa jumlada af carabiya oo ah rajulun yacdilu umma nin haddii la yidhaahdo afka carabida ama afkeennaba de waxaa ka soo horjeedaa waa haween ummad haddii la yidhaahdana marka dadka la tirtiriyo dadku qof unbay ka bilaamaanay bataan ee xaas noqdo ee xaasku sii koro ee qabiilo uu noqdo qabaaishu ay sii korto oo shucuub noqoto shucuubtu akhiiran waxay isugu ururtaa waa umma ummad bay ku ururtaa reer nebi aadan baynu nahay labiyo dhadig baynu ka kooban nahay aadan baa kow ah xaawa oo sawjadiisiiya baa laba ah innaguna farriyadiisii baynu nahay sida ilaahay qur-aankaba inoogaga warramay wabaha minhumaa rijaala kaiira wanisaa'a waاtaquu اllaha aladii tasaa'aluuna bihi wاlarxaam in allaha kaana calaykum raqiiba bini aadanka qof quraa laga soo bilaabay oo min turaabin isagana ciid laga soo bilaabay xaawaa lagu labeeyey oo isaga feedhiisa laga jeexay sidaa darteed bay waxay yidhaahdaan culammadu bini aadanka maadaama raggii ciid laga abuuray raggu ciidduu ku feegan yahay waa arkaysaano ciidunbaa dhisaysaan laami la dhisay iyo guri la dhisay iyo ciid baa lagu sheeganyah dumarkuna maadaama rag laga jeexay raggunbay kusii jeedaan ragga ayay ku maqan yihiin waa wax iska dabiicada ah laakiin waxaa la rabaa in ragguna rag noqdo haweenkuna haween qof waliba mowdiciisa fadhiyo shay waliba markuu booskiisa fadhiisto kaalintii ilaahay ugu talagalay galo wuu toosayaa walaalayaal hal qof oo ummad u dhigma waa wax qaali ah dadka marka la abla ableeyo ee la kala qaadqaado magacyaha sharcigu kala siiyaa magac waxaa la yidhaahdaa al ambiyaa waa dadka ilaahay doortay dadaal laguma gaadhe waa doorasho ilaahay magaca labaad waa rusul waa dad ilaahay iyagana doortay oo ambiyada laga sii dhex doortay iyadana dadaal laguma gaadhe waa doorasho ilaahay baabkaasi maanta wuu xidhan yahay waad arkaysaa dad iska sheeganayo la anaa nebiyahoo anaa <laughs> waxaana oo beenaalayaala baabkaasi wuu xidhmay nibaabkii nebinimadu aadan buu ka bilaabmay wuxuu ku gebagabaysmay nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam laa nebiya bacdahu nebi maxamed nebi ka dambeeyaa ma jiro rusushuna way dhammaatay nebi maxamed bay ku gebagabowday idan nubuwa war warisaala waxaa lagu khatimay nebi maxamed sala allahu calayh wasalam wixii dadka ka dambeeya hal baabun baa u furan oo ah baabkaasi in rasuulka la raaco lagu dayo haddaba waa ninkee ninka maanta alliyo rasuulkiisii rumeeyee raacay ee la darajo noqday inuu noqdo mansilatu umma qur-aanka dib u akhriya oo sunnaha dib u akhriya aayadda qur-aanka ee suurat naxli ku jirta ilaahay wuxuu ka warramay nebi ambiyadiisii ka mida ah, waa ibraahim alkhaliil ina ibraahima kaana ummatan qaanitan lilaahi xaniifa walam yakun min almushrikiin shaakiran liancumi keliya baa umma lagu sheegay laakiin ibraahim calayhi salaam maanta ka warrami mayno waayo waa nebiyun min alambiyaa waayo waa rasuulun min arusul waayo waa khaliil raxmaan dadku kale fadligay kale darajo leeyihiin waa wada taqaanaano culimmada idinka dhargisay dadka waxaa ugu fadli badan nebiyada nebiyadana waxaa kasii fadli badan rususha rusushana waa la sii kala doorto ilaahay wuxuu kasii doorto ugu sii wada fadli badan shanta la idhaahdo ululcasmiga shanta la idhaahdo ululcasmiga oo ah nebi ibraahim nebi maxamed sala allahu calay wasalam nebi nuux nebi ciise calayhi salaam nebi muuse ululcami baa la yidhahda haddaa shantaasaa ugu fadli badan shanta ululcasmiga la yidhaahdana waxaa ugu sii fadli badan labada rasuul ee la yidhaahda khaliilay raxmaan ee darajat lkhulla gaadhay waa ibraahim iyo maxamed sala calayhi wasalam maanta qisadeennu isxasuusin mayno nebiyadii rusushiina isxasuusin mayno waynu ku dayanaynaa ilaahay kuwa ku dayda haynaga yeele rususha raaca rasuulilaahi maxamed atbaacdiisa alla haynaga yeelo dariiqiisa ah inlah kuwa raaca haynaga yeelo hal ayaan idin xasuusinaya qur-aanka kutaa ku jirta waayo qur-aanku waa kitaabkii ugu dambeeyey inana waxaynu nahay ummaddii ugu dambaysay rasuululahi maxamedna waa rususha kii ugu dambeeyey marka kitaabkeennuna waa kitaabkii kutubta ugu dambeeyey khayrkii ugu dambeeyey o dhan baynu haysannaa tadbiiqa iyo ku dhaqankana dadkii inaga horreeyeynu kaga dayna walidaalika waxaa la yidhi diinta dadka nool in lagaga daydo iyo dadka dhintay iyo maa awlaysan dadka dhintay saxaabadii baa koow ah bay ku dhinteen kuwaasaa lagaga dayanaya dadka nool waxaad anigaygaa idinla hadlayaa xaalkayga wuxuu ku dambayn doono allahu aclam qof waliba wadnaha khaatuma khayr ilaah baynu weydiisanaynaa waayo qofka nool ee khayrka ku jira waa fiicanta inaad ku dayato laakiin muxuu ku dambayn doonaa laa taclam ma ogid miyuu ku sugnaan doonaa xaqa miyuu ka simbirraxan doonaa waa arrin qayba oo ilaahay u taala inagu ma ogin sidaa darteed dadka culimmadeena salafkeennii qowlka laga wariyey waxa weeye war diintiina kaga daydaa calaa man maata cala alxaqi dadkii xaqa ku dhintay man maata cala alxaqi dadkii xaqa ku dhintay walaalayaal waxaad xasuusataan ilaahay wuxuu leeya wa اllaha wa adiicu الrasuula walaa tanaasacuu fatabshaluu watadhaba riixukum wasbiruu ina allaha maca asaabiriin ibnu kaiir baan idiin ixaalayn lahaa inaad u noqotaan aayaddaa inta yaree kooban ee uu ka qoray isaga oo doortay jiilkii saxaabada jiilkii fariidka ahaa ee taariikhdeenna ummaddii u dambaysay soo hormaray bibarakati rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam rasuulka barakadiisii ayaa waxay galeen kaalinta koowaad ee ummadaha ka soo bilow aadam ilaa iyo adduunyada laga laabayo waxay galeen kaalinta koowaad sabaquu man qablahum wixii alla wixii ummad ka horraysay way dhaafeen waxay ku dhaafeen alla daacadiisa iyo daacada rasuulkiisa wa sabaquu man bacdahum ciddii dabadood iman doontana way ka hormareen waxay ku dhaafeen ilaahay daacadiisa iyo daacada rasuulkiisa laa yalxiquhum man bacdahum cidda ka dambaysaa ma soo gaadhayso iyagu ciddii ka horraysay way gaadheen waanay dhaafeen وببركة الرسول صلى الله عليه وسلم وبطاacة اللahi وإبdاacة رasuuله mudo yaroo kooban oo soddon ah muddo yaroo kooban oo soddon sanadooda ah. hadda qof walooba xisaabi muddo yaroo kooban oo soddon ah ayay furus iyo ruum saqaliya iyo ummado badan oo aan la tirin karin gacantooda hoose hoosgeliyeen oo furteen dhammaan ummadihii kale oo dhani ay ummaddii islaamka hoos yimaadeen maxaa sababay ma fara badnaan ma tiro badnaan ma hub waaweynay haysteen iyo cuddaa la yidhaahdo af carabida ma cadadkoodaa badnaa ma cuddadoodaa sarraysay may tiradooduna ma badnayn cuddadooduna may sarrayn laakiin shay qaaliya qaaliya oo taariikhda inoo galay ayay number one ka galeen waa maxay daacat wa daacat rasuuli wa adiicu llaha wa adiicu rasuula walaa tanaasacuu tanaasuc bay meel dhigeen fatafshaluu watadhaba riixukum wasbiruu in allaha maca saabir way guulaysteen walaalayaal maanta waxaan caawa idin xasuusinayaa waanaan runtii mararka qaarkood mawaadicda qaar markaan ka hadlayo astaxyi waan xishoodaa sababtoo ah inaan hadallada qaarkood ku hadlo inaan ficil u sameeya ayaa iiga roon mar haddaan daacada ilaahay ka hadlayno daacada rasuulkiisa ka hadlayno oo dadka ilaahay addoocay qiimihiisa aynu doonaya inaynu soo bandhigno adiga laftaada waad khajilaysaa markaad ismiisaanto halkaad ka taagan tahay alla daacadiisa iyo daacada rasuulkiisa eraygan la yidhaahdo rajulun yacdilu fii umma dad buu ku baxay taariikhdana dad badan baa lagu daraa nin kastoo hadlaya waa laga yaabaa nin saaxiibkiisa iyo ninuu jecel inuu soo geliyo laakiin waxaan jecelahay caawa inaynu isxasuusino saxaabadii asxaabtii guud ahaan gaar ahaan inaynu isxasuusino alkhulafaa araashidiin gaar ahaan isxasuusino khulafada raashidiinta mid ka mida wa huwa khaliifatu اhaaniya waa khaliifadii labaad waa cumar ibn اkhaaab cibaaradan ah rajulun yacdilu fii umma ciddii lagu yidhi waxaa ka mida cumar wuxuu ku dhowaaday ilaan baabkii nebinimadu wuu xidhmee rasuulku inuu haddii nebi dabaday jiri lahaa cumar buu noqon lahaa laakiin baabnabo wuu xidhay waa doorasho ilaahay wax dadaal lagu gaadho ma aha waa doorasho ilaahay ninkaasaynu caawa saxaabigaasi radia allahu canhu waa rajul maxaa nin u leeya waa rajul bimacna rujuula guud ahaan wuxuu ka mid yahay raggii ilaahay rijaalun laa tulhiihim tijaaratun walaa baycun can dikri اllaah waiqaami الsalaa wa iitaaءi الzakaa yakhaafuuna yowma tataqallabu fiihi اlquluub wاlabsaar waa rajul raganimo macnaheeda waxay leedahay waana sifaadkaa yeeshay walaalayaal maanta ummad baynu nahay islaamka maanta ummatulislaamiya waxay ku jirtaa warxalad adag oo loo qurxiyey dadaan qurux lahayn maanta waxayna haysta calmaaniyiin waxayna haysta kiristan waxayna haysta yahuud waxayna haysta rawaafid dadku rawaafida ma yaqaanaan shiica ayna haysata <coughs> islaamkii maanta waa la qaybiya waxaan waa sunni iyo shiici kaanamaa shiicadu inay u dheeli tiraysa xagga miisaanka sunnaha inay u dhiganto war dadku inay wax fahmaan baa loo baahan yahay maanta shiicada culimmada shiicada ka hashadayaasha ahlu sunnaha xagga tira haddii la eego boqolkii koob iyo toban ma dhamma waa gaaladu waa qoladay daawada ka wado waa dadka maanta diin inooga dhigaya inaynu abubakar nacdallo cumar nacdallo haddaynu abubakar nacdalno cumar nacdalno yaynu ku dayanayna bacda rasuuli illaahi sala allahu calayh wasalam alla rasuulkiisa yaynu ku dayanayna caa waxaynu isxasuusinaynaa in yaroo kooban lama dhamayn karo siirada cumar iyo wakhtigiisa waa rajulu haani fi lislaam bacda rasuuli wa abi bakar asidiiq waa khaliifkii labaad ninkan saxaabigaasi magaciisa markaynu soo qaadno magaciisa waa cumar naanaystiisa markaynu soo qaadnona waa faaruuq kunyadiisa markaynu soo qaadnona waa abu xafs waa cumar ibnu khaaab magaciisii carabtu saddex bay wuxuu la baxdaa magac oo ism la yidhaah laqab oo naanays la yidhaah kunya inagu kunyada sideenna badan dhallinyarada imanka la yara baxbaxdee odayadeenni ma laha oo qofka ilmihiisa iyo in loogu magacdaro loo dhaa carruurtiisa qofka ugu weyn in la ydhaha abu hebel abu cabdilaahi in la yidhaahdo marka kunyadiisa waa abu xafs waa xafse aabbaheed ama inantiisii xafse la odhan jiray ha noqoto inkastoo culamada qaarkood ay dhahdaan xafs waa magac ka mida magacyada libaax oo libaaxa magacyo badan oo magacyadiisa waxaa ka mid a xafs magaca libaaxa afcarada marka la yimaado magacyo aad u tiro badan buu leeyahy asad baa la yidhaahdaa qaswaraa la yidhaahdaa xabsaa la yidhaahdaa magacyo badan buu libaax leeyahay marka abu xabsa waa libaax aabbihii yani geesinimaa loo sheegaya saxaabigaasi waa saxaabiga magaciisu cadaaladda iyo xaqa ay isku xidhiidheen geesinimada iyo xoogu isku xidhiidheen zuhdiga iyo waracu isku xidhiidheen cabsida iyo muraaqabada iyo magaciisa isku xidhiidheen khawfka alla laga baqaniyo oohintiisa isku xidhiidheen firaasada iyo fiirada dheer iyo dakaag iyo magaciisa isku xidhiidheen waa saxaabiga basiirada iyo diqatu nadar iyo magaciisa xidhiidheen waa saxaabiga shaydaanka cararka iyo magaciisa isku xidhiidheen innahu lfaaruuq faaruuq radia allaahu canhu ilaahay raalliha ka noqdo waxaynu ugu horraysiinaynaa baaraka allahu fiikum taariikhda cumar waa saxaabi soo maray insha allah waxaan filayaa khayr alla ha siiyo sheekh cabdikariin iyo qoladiinii soo qaban qaabisay aayaddaas oo suurati ku jirta furqaan waxaan ujeeda suurat alanfaal ayaa cinwaan inoo ah yaa ayuha aladiina aamanuu istajiibuu lilaahi walirasuuli idaa dacaakum limaa yaxyiikum taasaa shicaar laynooga dhigay dhawaaqa u horeeyaa waa ahluliimaan waa intiina masaajidka ku jirtiyo intayna la mida ee ka maqan dhawaaqa alla wuxuu inoogu yeedhay magacii iimaan istajiibuu ay ajiibuu waxaad ajiibtaan oo maqashaan oo adeecdaan daaco aan lahayn laalaabad iyo taradud alle iyo rasuulka sala allahu calayhi wasalam goormaa ajiibaysaan wakhti walba gaar ahaan idaa dacaakum lima yuxyiikum wax noloshiinu ku jirta marka la ydinku yeedho waa xaqa waa sharciga dadkii ilaahay aqbalay ee ajiibay ee dhagaha u furay ee dhegaystay siiradooda aynu akhrisanno maanta waxa lagu mashquulsan yahay naag xunoo heesaysa oo bilaa macnaha reer burcaniin baa soo maray aada u cajiiboo waali lagu sheegi jiray laakiin dadka waalan aad odhanaysa isaga ka miir qaba wuxuu arkay gabadh heesaysaoo nebi ammaanaysa markaasuu yidhi alle maxaa dhaq nebiga baratay <laughs> waa wada taqaanaa ninka reer burco <laughs> alle maxaa dhaq nebiga baratay <laughs> eeg daacada ilaahay maaha noocaa daacada rasuulku maaha noocaa dadkii ilaahay ariyo rasuulkiisa adeecay ee taariikhda galay siiradooda aan baranno maanta khaasatan dhallinyaradii aynu ka filaynay jiilka cusub ee aynu filaynay inay ina bedelaan balaayo kalaaba qaadatayba ilaahay haynooga soo dhiciyay subxaanahu wa tacaala cumar bin khadaab wuxuu soo maray laba taariikhood taariikhda koowaad waa taariikhdii jaahiliyadda taariikhdii labaadna waa taariikhdii islaamka taariikhdii islaamkuu soo maray jaahiliyaddii siduu ahaa cumar cumar ibn khadaab wuxuu ahaa jaahiliyaddii ninkay quraysh iska horraysiiso nin dheer oo xooggan oon dhinaciisa dhulka la dhigin bu aha wax allaale wixii dagaal ku saabsan iyo wixii mufaawadaad iyo heshiis quraysh hadday cid isqabtaan oo heshiis cid loo dirayo cumar baa loo doori jiray wuxuu ahaa nin xilligii jaahiliyadda nin ah oo raganimadiisu raganimo tahay oo go-aankiisu go-aan yahay isagoo jaahiliya halkii loo dirana ka soo dhalaalay islaamkii baa yimi jaahiliyaddii wuu soo maray sanam wuu soo caabuday hablihii la aasayay wuu soo aasay waxay gaalo samaysay oo dhan waa soo sameeyey haddana nin buu ahaa rajul buu ahaa halkiisaa nin buu ku ahaa rasuulkii waa la soo saaray sala allahu calayh wasalam bicsadiisii markay bilaabantay horta cumar wuxuu dhashay waa la yidhaahdaa caamulfiil saddex iyo toban sano kadib rasuulkuna wuxuu dhashay caamulfiil sanadkii maroodiga saddex iyo toban sanadood buu nebiga ka yaraa markii bicsadii bilaabantay wuxuu ahaa dadka ugu adag ee gacan birax damca inu wax kaga qabta rasuulka asxaabtiisa addoon la joogta way islaamtay wuu garaaci jiray subaxii iyo galabtii suu islaamnimada uga soo celiyay maalintii dambe rasuulku wuu duceeyey sala allahu calayhi wasalam ilaahay oo waxaad ku cisaysaa islaamka biaxabi rajulayni ilayka laba ninkaad sida xadiidu tirmidi sheegayo waa xadiid xasan ahoo saxiixa biaxabi rajulayni ilayka laba ninkaad jeceshahay biabi jahal ow bicumar ibn اkhaaab labada kii uu jeclaa ilaahay wuxuu ka yeelay cumar ibn khaaab radia allahu canhu aayaddaas ilaahay rasuulkiisii u ajiibay siduu u ajiibay islaamnimadiisi in yaroo kooban markaynu ka tilmaano siirada cumar way dheer tahay waa baal dahaba ah. waktiga yaree kooban aynu haysanno kuma dhammayn karno waa ninkaa ku baxay waa rajulun fii umma waa yacdilu fii umma ummad buu u dhigmaa waxay u qaybiyaan islaamnimadiisa maraaxil mar waxay leeyihiin rasuulku damca inuu maalin soo dilo oo ishortaago adadkaantii ku adadkaa dabadeedna rasuulkii baa uga hormaray masaajidka rasuulkii baa calayhi salaatu wasalaam salaad galay wuu tukaday isagoo tukanayo qur-aankii wuxuu furfurtay buu yihi waan isdaba taagay buu yihi suurat uu furfurtay wuxuu aada qalbigiisa usoo jiitay qur-aankii uu akhriyay suurat alxaaqa sheekhiina tujinayay imanka bar ka mida wuu inoo akriyay markaasaan qur-aankii ka yaabay buu yidhi waxaan idhi buu yidhi wallaahi waxay qurayshi sheegaysay baa run ahoo ninkani waa shaacir anoo hadalkaa isku leh ayuu haddana soo maray aayaddii ah wamaa huwa biqowli shaacir markaasaa idhi buui waa kaahin markaasaa idhi walaa biqowli kaahin qaliilan maa tadakaruun maalintaa laga bilaabo wuxuu yidhi qalbigaygii waxbaa ku dhacay qur-aankii baa ku dhacay waa fatxi ilaahay wuu ka tegay marxaladaasi waa marxalad wuxuu ku ta'afuray qur-aankii wuu ka tegey wuxuu arkay asxaabtii qaarkood oo hijroonaysa oo u hijroonaysaa ardulxabasha markii ucdadiskii ay ku badisay qorayshi wuu u yimi ma waxaa qabanaysaan xabashidii haa waana dhibteen ilaahay faraj noo keenayo waa idinka tegaynaa cumar wuxuu yidhi allaha idin kaalmeeyo way ka yaabtay sida ugu ta'afuray ninkeediioo hawl yaroo adeeg ugu maqnaabaa u yimi masay tir wallahi dad arkile maanta cumar siduu hadal dabacsan igu yidhi waad la yaabi lahayd markaasuu nama waxaad rajaynaysaa inuu islaamo wallahi ninkaasi islaami maayo ilaa uu dameerka aabihii islaamo <laughs> dameerka aabihii ilaa uu islaamo ninkaasi islaami maayo ilaahay markuu qalbiga furayo isagaa fura adigu quraysh baa shirtay markay shirtay waxay ku shireen war ninkan yaa inaga qabta diinteennii beddelay ilaahyadeennii ceebeeyey ina kala qaybiyey wa rasuulkii maxamed sala allahu calayh wasalam yaa inaga qabanayoo dilaya cumar baa soo boodoo yidha aniga igu halleeya cumar wuu soo dhaqaaqo seeftiisi buu soo qaatay isagoo doonaya inuu rasuulka ka takhalluso rasuulka iyo asxaabtu markaa waxay ku jiraan guri la yidhaha daaru larqam ibnu abi larqam gurigaasay ku jiraan waa guri ay ku dhumaan dacwaddu waa qarsoon tahay saxaabada loo yeedhay way qarsoodi nin baa ka hor yimi saxaabi kale masuulku dhaca u arkay inuu kacsan yahay markaasuu yihi cumar xaggaad ku socotaa markaasuu yihi saabi diinta bedelay baan ku socdaa markaasuu ma waxaad doonaysaa inaad disho isuu yihi haa oo xaggaas reer bani haashim ka maraysaa markaad ninkoodii disho xaggaad adiguna gelaysaa markay hadalkii isku celceliyeen buu yihi waxaan moodayey inaad inaad inaad diinta ka baxday kumaan moodayn aadaan kaaga bilaabi lahaa waa waxaa hadalkaaga iga muuqata inaad isaga raacday oo yihi aniga maxaad iga sheegi walaashaa iyo seediga abaaba raace camar markuu yidhi walaashaa baa raacadaya iyo seediga ah. waaba xanaaqay oo halkuu u jeedayba intuu ka jeestay ayuu xaggii gurigii walaashii u jeestay gurigii walaashii buu qabtay wuxuu la kulmay iyaga oo saxiifo qur-aan lagu qoray oo suuratu taaha ku qoran tahay akhrisanaya markay arkeen baa kadisadii la kala yaacay waxay se ilaabeen saxiifadii yar inay meesha ka qaadaan gurigii baa laga furay waa nin xoog aan cidis hortaagi karaynin markiiba seedigii buu qabtay dhulkuu la dhacay beerkuu kaga fadhiistay walaashii baa ku qaylisay markay aragtay inaanu dee u taaghanaynin ayay xaqii u caddaysay tiro cumarow waxaad doonta samey waanu islaamnay diintii maxamed baanu raacnay diintaada mantay xaqaaba ah, waxaad doonta samey bal cirka jeci soo tumi markaasuu ka kacay ilaahay qalbigiisa inshiraaxu siiyey saxiifadeed akriyaysa ii dhiib bu ku yihi sati kuu dhiibi maayo nijaas baad ilaa aada maydhato na waan gelayaa wixii aada raacday baan raacayaa ee ii dhiib maydha bay tiri hadday runkaa tahay wuu maydhay saxiifadii bay u dhiibtay markii uu akriyey baa waxa u horeeya bismi illaahi araxmaan raxiim gaaladii qarash markaa way ka carari jireen baa la ereyga raxmaan raxiim haddii la idhaahdo way ka boodi jireen bismi illahi raxmaan raxiim markuu akriyay ayuu dib u boodi ila <laughs> waa dhaqankii meesha yaale haddana uu ilaahay loo furay hidaayadii uu sii akriyey suurati taaha ayuu bilowgeeda akriyay aad bay usoo jiidatay siday suuraddii horeba usoo jiidatay bay suurati taaha soo jiidatay ilahay qalbigiisa islaamnimadiiba u furay wuxuu ku yihi walaashiibuu kusoo noqdo xaguu rasuulka joogaa waxay tidhi wuxuu joogaa gurigii daarul arqam ibnu arqam rasuulkii baa uu u tegay sala allahu calay wasalam isagoo daarul arqam ibnu arqam ku sugan markuu galay eh, la arkay baa saxaabadii rasuulkuli soo daaya haddii uu shar wadana ilaah baa inagaga filan oo waynu inagaa ka badanna waynu qabanaynaa markaasuu ku dhawaaqay rasuulka hortiisa ashhadu an laa ilaaha ila allah wa annaka rasuullah ilahay kuwa naga rasuulka raacay rumeeya allah inaga yeelo dhawaaqa uu ku dhawaaqay kelimatu tawxiid baa culimmadu afar qowl bay soo naqliyaani qowlka ugu raajaxsani waa waaynu qaadanaynaa ay culimo badan tarjiixiyaan ereyga faaruuq markaasuu loo bixiyey yaa rasuul allah maxay aada la dhuumanaynaa miyaynaan xaqa ku sugnayn haddaynu dhimaniya haddaynu noololaanaba soo xaqa kuma sugnin haa nala ahdaa isla qarinaynaa ina soo saara dee waxaa la yidhi iyagoo laba safa xamsaa ka hor islaamay saddex cisho xamsa ibn cabdilmualib oo nabiga adeerkii ah saddex cisho ka hore ka islaamay ina soo bixiya saf uu xamse hogaaminayo iyo saf cumar hogaaminayo ayaa soo baxay ilaa ay kacbadii sidaa ugu dawaafeen mar allaala markii qurayshi aragtay ayay madoobaadeen fa sumiya dalika alyowm baa laqabka loo bixiyey alfaaruuq aladi faraqa bayna alxaqi waalbail dacwadii sirriga ahayd qarsoonidii maalintaasay ka baxday maalintaasaa islaamkii ciise u soo kordhay aslama cusmaan cumar u islaamay baa islaamkii kor uu u noqday kaalintee buu ku jiraa qowlka ugu raajaxsan waxa weeye markaa tirada muslimiintu sagaal iyo soddon bay ahaayeen waa kii afartanaad waa kii afartanaad walaalayaal isbeddelka ku dhacay saxaabiga ah min aljaahiliyati ila alislaam eeg alfaaruuq alqurashi alcadawi abi xafs sifaadkiisa maxaa ka mid ahaa kaana mutawaadican lilah wuxuu ahaa addoon ilaahay kibir aan shuqul ku lahayn wuxuu ahaa khashin اlcansh nolol taraf le inaan shaqo ku lahayn nolol adag khashinu lmacam shadiidan fii daati illaah alla daatadiisa ku adag wuxuu ahaa marada kii tosha oo ragca qarbadkuu dhabarka saari jiray maca cadamati haybatih yarkabu lximaara curyaanan dameerkoo bilaa rakuuba aan waxba saarayn buu fuuli jiray kaana qaliilu daxik qosalkiisa wuu yaraa kaftankiisa wuu yaraa wuxuu ahaa kaatun buu xidhnaa uu ku naqshadeeyey kafaa bilmowti waacida kafaa bilmowti waacida geeri baa waana kuugu filan yaa cumar kaatunkiisa waxaa ku nashqadaysnaa cibaarada markuu islaamay islaamkii cisi baa usoo kordhay madax korqaad baa usoo kordhay qarsoonidii buu ka baxay iclaan iyo ogeysiis buu galay islaamkii markaa korun buu u kacay waa la kordhayay waa la kordhayay ilaa ilaahay ogolaaday waktigaa inagu yar oo runtii siirada cumar saacadi kuma filla hijradii baa timi ila almadiinati lmunawara waa saxaabiga keliya asxaabta kale markay hijroonayaan way dhuuman jireen qof qofuun dee lala kulmo mooyaane khufyay ku bixi jireen qarsoodi cumar waa saxaabiga keliya ee intuu istaagay yidhi ninka doonaya hooyadii inay ka goblonto caruurtiisuna ka agoomowdo gabadhiisuna ka carmaliyowdo ha iga daba yimaado waxaa la idhaahdaa markuu ku hijrooday seeftiibuu xidhay qawskiisii iyo qaansadiisiina wuu qaatay leebabkiisiina wuu qaatay xaggii kacbadu u kacay oo quraysh bannaankeedii fadhfadhido kacbadiibuu toddoba jeer ku soo dawaafay markuu soo dawaafay buu maqaamka istaagay laba ragcadood buu tukaday markaasuu iyo xalqad xalqadiisuu dul taagay quraysh meelahay fadhfadhiday koox koox bay u fadhfadhiyeen ayuu koox walba maru isdul taagay isagoo ku leh shaahat lwujuuh wuu habaaraya shaahat lwujuuh man araada an tadkuluhu ummu ninka raba hooyadii inay ka goblamtow wayutayama waladuhu carruurtiisu ogoomowdow wa tarmal zawjatuhu garoob xaaskiisu noqoto falyalqanii waraa'a hada alwaadi waadigaa halkaasaan ka baxayaa waadigaa dabadiisaan marayaa waadigaa kaga daba yimaado oo waa cumar ayaa u baxaya radia allaahu canhu qof ma soo raacin wallaahi nin inaanu soo raacin eeg xaqa ah. siduu ku ahaa nafar kama soo dababixin madiinuu tagay saxaabigaasi iyo asxaabta guud ahaan cumar ibn اlkhaaab waa rajulu min ahli اljanna toddobada tobanka jannada loogu bushaareeyey maqasheen waa mid ka mid a ah. waxaa ka mid a ah xadiiska xishaanka soo saaray inuu ahlujannaha ka mid yahay bayna ana naa'imun xadiida abi hurayra way qaala nabiyu sala allahu alay waslam bayna ana naa'imun wakhtiyaal gudihii aan hurdo ra'aytunii fi ljanna ayaa waxaad i arkaysay buuhi anoo jannada ku dhex jiro waa nabigeenni maxameda khayru khalqilah sala allahu calayh wasalam salluu calayhi ku salliya calayhi salaatu wasalaam faida imra'atun tatawada mise haweeney jannada ku jirta aan arkoo weysaysanaysa ilaa jaanibi qasrin guri weyn oo qasriya ah, dhinacii qultu liman haada alqasri jannadii baan malagii waday ku idhi qasrigan yaa iska leh qaaluu licumar cumar baale bay idhaahdeen fadakartu qiirataka cumarow qiiradaadii baan xasuusto fa wallaytu midbiran gabadhii iyo gurigiiba xaggaasaan uga jeestay buu cumar cumar wuu ooyey waqaala acalayka aqaaru yaa rasuul allah maadoo kaleaan kugu hanaasaa maadoo kaleaan kugu masayraa maadoo kaleaan kugu hinaasaa yaa rasuul allah wa rajulu min ahli اljanna waxa uu ka mid yahay waa caalimu min culamaaءi اlumma baaraka allah fiikum maanta si aynu iyo duruusta uga cibar qaadanno maanta waxaa laynagu wadaa siyaasad la yidhaha faslu اdiin can اdawla waxaa la inaga wadaa siyaasad culimada la leeyahay war waaba shiikhi muxuu ka doonayaa kursiga eeg ummadda khulafaa urashidiin soo eeg abubakar markuu madaxweynaha ahaa cidda asxaabta ugu cilmi badani isagu ahaa wax allaale wixii adkaadee fatwa isagaa la weydiin jiray cumar markuu ahaa khaliifkana waa kadalika cilmigiisa u fiirso xadiidkana kutusaya can ibni cumar radi allahu canhuma ana rasul a sl qaala wuxuu yidhi baynaa ana naa'imun waa xadiid kale baynaa ana naa'imun wakhtiyaal aan hurdoo sharibtu ay laban ayaan caana cabbay xataa anduru raya ilaa caanihii aan cabbay cokanaantoodii aan ka arkay yajrii fii adaafiri iyadoo ciddiyahayga uu dhex socdo uma naawaltuhu cumar intii soo hadhay baan cumar u dhiibay cumar baa cabbayntii hadhay qaaluu yaa rasuul allah famaa awaltahu maxaad ku fasirtay qaala alcilmu ilaahay rasuul lahi maxamed ummi buu ahaa waxyi buu kusoo dejiyey cilmi buu ilaahay kusoo dejiyey cilmigaa waa laga dhargiyey iimaan baa la kusiiyey iimaanka nebi maxamed ummadda oo dhan iimaankooda wuu ka sarreeya cilmigiisa ummadda o dhan wuu ka sarreeya heeg cumarna cilmi baa loo markhaati kacay waa khaliifkii isaguna caalimka ahaa diintiisa iyo siduu ugu adag yahay eh, waxyaaba laynaga raba inaynu kaga dayano can sacd bn abi waqaasin radi allahu canhu qaal qaala nabiyu sala allah alay slam ya bna khadaab cumarow waladii nafsii biyadihi ilaahay naftaydu gacantiisa ku jirtaan ku dhaartee maa laqiyaka shaydaanu shaydaan kula kulmo kulama kulmo saalikan fajan adigoo dariiq maraya qad weligaa ilaa hadduu kula kulmana salaka fajan kayra fajan dariiqaan dariiqaaga ahayn buu maray bilahi calaykum masawirta ninka shaydaankii ka caraaray saxaabiga shaydaan waa rajul rujuuladiisa waxay gaadhay iimaankiisa wuxuu gaadhay in shaydaanku u adkaysan waayo ma arko buu yidhi dariiq adoo maraya waxaan arkaa shaydaankii oo dariiq labaad maray innaga shaydaanku inoo soo kala dheereeya soo ahaa weliba wuxuu inoogu xun yahay markaynu salaada galno markaasuu inoogu daray وعن أبي سعيد الخضري رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول رسولك لبان baynaa ana naa'imun wakhtigii aan hurdo ra'aytu naasa curiduu calaya baa waxaan ku riyooday dadkii la ii soo bandhigay wa calayhim qumusun dadkii waxay xidhan yihiin qamsaan fa minhaa waxaa ka mida maa yabluqu thadiya nin qamiisku labada naasu joogo wa minhaa maa yabluqu duuna daalika waxaa ka mida miduu ka yaroo hooseeyo oo caloosha iyo xundhurta u joogo wa curida calaya si gaara loogu soo bandhigeen waa ummaddii oo dhan wacurida calaya cumar cumar baa la ii soo bandhigay wa calayhi qamiisun yajuruhu wuxuu xidhan yahay qamiis dhulka jiiday dhulka jiiday yaa rasuul allah maxaad ku fasirtay qaala addiin dadka diinta say kale yihiin nin baa diintu aan sooba gelin madaxiisa nin bay soo gasho laakiin naaska joogtaa nin bay laabta joogtaa nin bay xundhurta joogtaa ninba meel bay joogtaa cumar wuu jiidayaa badnaan ka qabto wuu jiidaya ilaahay diinta inagana haynoo siyaadiyo haynoo kordhiyo firacsadiisa eeg fiiro indheergaradnimadiisa can abi hurayrata radi allahu canhu qaala qaala nabiyu sala allahu alay wasalam laqad kaana fii man kaana qablakum min alumami naasun muxdathuun war waxaa ka mid ahaa ummadii idinka idinka horreeyey ilhaam ilaahay ku riday oo ilhaam lahaa min غayri an yakunuu ambiyaa iyagoo nebiyaal ahayn oo xaqa carabkooda la saari jiray oo qalbigooda xaqa lagu soo ridi jiray fain yakun fii ummatii axadun haddii ummaddayda ciduun ku jirto fa fainahu cumar waa addoonka kelmad markuu ku dhawaaqo carabkiisa waxaa ka soo baxaya waa xaq xadiiskaas waa muttafaqun calayh ilhaam ilaa insha allah waa aada arki doontaaye waxa qur-aanka ku soo arooray intaasoo aayadooda la yidhaahdo muwaafaqaat cumar oo waxyigii ku soo degay ra'yigu soo jeedinay mansiladiisu waa addoon ay sarrayso radia allahu canhu shiddatu tibaacihi maanta waxaynu ka hadlaynaa waa istajiibuu lilaahi wاrasuul siduu nebi maxamed u raacaya u ajiibayey aada iyo aad waxaa ka mid a rasuulku wuxuu leeyay sala allahu calay wasalam iqtaduu biladayni min bacdi abi bakra wa cumara war labada iga dambeeya ku dayda abubakr iyo cumar ku dayda arfau ummatii biummatii abu wa ashaduhum fii diin illaahi cumar ummadayda waxaa ugu naxariis badan cuma abubakr diinta ka ugu adagina waa cumar mowtuhu sal la radia allahu canhu shahiida markii khilaafada loo doortay wuxuu geeriyooday isaga oo shahiida waxaa daliil u ah can anas bni maalikin radi allahu canhu qaal sacida nabiyu sala allahu alay wasalam uxudan rasuulku maalin maalmaha ka midu buurtii uxud ee madiine ku taallu dusha uga baxay waxaa la socday abubakar iyo cumar iyo cuhmaan farajafa bihim buurtii baa la girgilatay fadarabahu birijlihi lugtuu sidaa ugu dhuftay sala allahu calayh wasalam biabi wa ummi wa qaala uhbut uxud uxuday sugnow fainamaa calayka nabiyun wa sidiiqun wa shahiidaan dushaada waxaa saaran maanta wax kalaba maahe waa nebi waa rasuul llahi maxamed sala allahu alayh wasalam waa sidiiq waa abubakar washahiidaan iyo laba shahiid waa abubakar iyo cuhmaan xilligaa cilmay garanaynin nihaayadooda waxay ku dambeyn doonto laakiin khayru khalqi illaahi waa sii sheegay rawaahu lbukhaari labada shahiid waa cumar iyo cuhmaan muwaafaqaatuhu lilqur'aan sida quraanka u waafaqay ee qur-aanka ilaahay subxana wa tacaala aaraa badan uu soo jeediyey loogu soo dejiyey barkood waxay gaadhsiiyaan akara min cishriin sida imaam suyuudi uu soo arooriyey laakiin waxaynu ka qaadanaynaa ta sheekhaynku soo saareen cumar qaala waafaqtu rabbii fii halaa rabbigay saddex arrimood baan ku waafaqay wuxuu ka xishoonayaa inuu idhaahdo waafaqanii rabbii fii halaa adabku waa sidaa eeg adab maca allah ilaahay wuxuu igu waafaqay saddex waxaan rasuulka ku yidhi ra'yi baan usoo jeediyey talo low itakadta min maqaami ibraahiima musalla ka waran rasuul allah haddaad maqaama ibraahim ka dhigato meel aad u tukato hadalkaa marka ra'yiga taladaa usoo jeedsay ayaa alla ku soo dejiyey waاtakiduu min maqaami ibraahiima musalla calayhi الsalaatu wasalaam waxaan ku uhi yaa rasuul allah waxa haweenkaaga u soo gelayaa nin wanaagsan iyo nin xun haddaad fari lahayd inay xijaabtaan oo iska xijaabaan saasaa fiicnaan lahayd fanasalat aayat lxijaab aayaddii xijaabkaa kusoo degtay haweenkii nebiga sala allah alay slm iyagoo qiiraysan ayay haddana ku kulmeen markaasaa waxaan ku yidhi casaa rabbuhu in dallaqakunna an yubdilahu aswaajan khayra min kunna muslimaatin mumina isla aayaddii baaba kusoo degtay aayaadka muwaafaqaadka ahi way badan yihiin walaal saxaabigaasi taladuu qabtay wuxuu inooga tegay taariikh maanta aan madaxweyne adduunyada soo mara aanu inooga tegay durbaan been ayaa lainoo tumi ilaahay khilaafada islaamka oo kale ha inoo soo celiyo ilahay waxaan ka baryaynaa khilaafada islaamka oo kale in ilaahay inoo soo celiyo wuxuu ahaa waxyaabaha uu inoo jideeyey ee taariikhda lagaga dayanayo waxaan jeclaa inaan wax badan ka hadlo laakiin waxaan arkayaa wakhtigii igu soo ururay iyo siiradii oo igu ballaaratay taariikhdii cumar oo igu ballaaratay bal waxyaabaha awaa-isha uu inoo qabtay ee ay taariikhda inoo geliyey inaynu wax yaroo kooban aan ka tilmaano waa ninkii ugu horreeyey ee hijrada inoo sameeyey waa ninkii ugu horreeyey diiwaanada inoo sameeyey waa ninkii inuu ugu horreeyey ee masaajidada iftiinadan loo sameeyo inoo sameeyey waa ninkii ugu horreeyey kharaajka inoo sameeyey waa ninkii inoo horreeyey ee ciidamada inoo qarameeyey waa ninkii ugu horreeyey ee maxaakimta qadaaga inoo sameeyey siiradiisa haddii dib loo raaco futuuxaadku inoo yeelay iyo cadaaladda waa kii isagoo bidaa iska hurda kisra ninkii markii u shaqeynay markay arkeen ayuu yahay siduu u baarayo nin askari la ilaalinayo oo askari dhinac walba ka hore ka taagay bal imanka eeg innaga madaxdeenna cadaalad darradoodaa waxay keenaysaa inaanay dariiqaa ku mari karin nabadgelyo qarashka ku baxaya inta lagu ilaalinayo ayaa wax walba ka badan cumar qarash ma lahayn maalintiina riciyadu xukumi jiray habeenkiina uu cibaadaysan jiray wuxuu ihi maalinta haddaan seexdo riciyadaa lumaysa habeenkii haddaan seexdana xaqaygii ilaahay baa lumaya nolosha waxay keentay inuu har iyo habeenba taagnaado har iyo habeen inuu taagnaado geed gunti buu iska seexan jiray waa kii gaalkii yihi xakamta facadalta uma aminta yaa cumar waad xukuntay markaasaad cadaalad muujisay markaasaad nabadgelyo heshay markaasaad iska seexata iska seexata xakamta facadalta uma aminta yaa cumar runtii waa rajul ay u baahan tahay dhan kasta oo noloshiisa ahba inaynu kaga dayano maanta waxaan idin xasuusin lahaa wakti adag baynu nool nahay oo islaamkii laga dhigay argagixiso mana aha argagixiso waxa a ah kuwa islaamka ka dhigaya argagixiso ayaa argagixisaa waxaynu u baahan nahay aclaamteennii inaynu dib ugu noqono waxaynu u baahan nahay inaynu diinteenni dib ugu noqono waxaynu u baahan nahay inaynu kitaabkeenni dib ugu noqono waxaynu u baahan nahay taariikhdeennii hore inaynu dib ugu noqono waxaynu u baahan nahay ummaddeennii hore inaynu ku dayanno maanta waxaynu u baahan nahay rajul cumar oo kale ah oo ummadda isu wada keena ayaynu u baahannahay inaynu cumar ku dayanno abubakar ku dayanno cusmaan ku dayanno cali ku dayanno saxaabada guud ahaan ku dayanno ilaahay kuwa rasuulka raaci rumeeya naga yeelo asxaabta rasuulka kuwa rumeeya ee jecel aadada alla haynaga yeelo kuwa jeclaada alla haynaga yeelo kuwa maqaamkoodii higsada alla naga yeelo kuwa xaqii ay raaceen inay ku daydaan alla naga yeelo raalliga ahaada waxay ahayd wax badan inaan idhaahdo laakiin baa igu yaraaday intaasaan kusoo koobay wasalaamu calaykum waraxmatullah jasaa allahu khayr aljazaa aad buu umahadsan yahay sheekhu kelmadda uu inoo jeediyey su-aalaha intii soo gaadhay ayuun baan sheekha weydiin doonaa su-aasha koowaad saa'ilkan waxa uu leeyahay qof dayn lagu leeyahay ma ka siin karaa sekada iyadoo aanu gaadhin xilligii sakada la bixin jiray bismi illaah alxamdu lilah wasalaatu wasalaamu calaa rasuuli illah wcala ali wasaxbi man waalaah in deynta lasii hormariyo deynta marka hore waa waxaan ujeedaa sakada waxaa loo shardiyaa in xawl soo wareego iyo inay nisaab gaadho sanadku inuu soo wareego iyo inay eh, nisaab gaadho shay waliba nisaab buu leeyahay arigu nisaab buu leeyahy geelu nisaab buu leeyahay loodu nisaab bay leedahay lacagtuna nisaab bay leedahay dahabki iyo fidada marka waa in nisaabkii gaadhaa oo sakagoys noqdaa sanadkiina soo wareegaa labadaa shardi markii la qofka saka fuushaa haddaba ma hormarin karaa sida ilka ka muuqata haa laakiin laba shardi waa in laga helaa shardiga koobaad waa maxay qofkan sakada hore marinaya waa inay qalabatu danni u badan tahay inuu seke bixiye ahaanayo xilliga sakada la gaadhayo xawlku markuu dhammaanayo markuu dhammaado xilligu qalabada danniga waa inay u badan tahay kuwii sakadu waajibka ku ahayd inuu noqonayo haddii qalabatu danniga dadka sida yaryar oo kale ee marna macaasho marna khasaara marka uu sanadkii dhammaado arkaba inaa wixii u hayaba fariisii ka baxeen <laughs> oo si kaba aanay ku waajibin inuu nisaabkiiba hoos marayo kaasi ma hormarin karo waxay shardiga koowaad qofka sakada hore marinaya qalabatu danniga waa inay u badan tahay kuwii sakabada bixinaya inuu ahaanayo oo xoolahan uu haysto ay u badan tahay qalabatu danniga inay sanadku markuu soo wareego uu sidaa ahaanayo kan la siinayaana qalabatu danniga waa inay u badan tahay kuway ku baxaysa inuu ahaanayo ilaan ilaahay fadligiisu uu badan yahay haddaad nin siiso oo sanadkiiba iyadoo aanu dhammaanin uu isagiiba xoole helo kale oo kuwa bixiyo uu noqonayo dee nin aanay mutaysan baad siisay marka labadaa shardi baa ugu muhiimsan kan bixinayaana qalabatu danniga waa inay u badantahy saka bixiye inuu yahay kan la siiyeyna qalabatu danniga waa inuu bixiyey sideedii sinfi ee ilaahay sheegayay inuu baaqi ku ahaanayo sanadku markuu dhammaado wallahu aclam gabadhayda telefoon ma ka furi karaa hadday codkaaga garanayso oo dee ay aan ishkaal kaga jirin had iyo jeer dadka qaar baaba iscod egeega oo inaad hebel tahay ay tahay dee basi ma lahaa waayo wasaa-isha soo korodhay bay ka mid tahay hadalku inaad qofka isagoo ka horjaagan la hadasho iyo inaad aalad intaad sii dhex marto isagoo kaa fog la hadasho waa isku mid <laughs> marka haa waad ka furi kartaa hadduu codka codkaaga yahay iyaduna ay garanayso wallahu aclam nasaaixii waxay u badan yihiin su-aalaha kolley sheekh waxa uu leeyahay sheekh maxaad kula talinaysaa nin dhallinyaro ah oo eegmo badan xagga dumarka culammadu waxay idhahdaan sida ibnu qiyam oo kale qalbiga shan baa disha qalbiga shan baa disha karatu likhtilaadi binnaas dad badan badanood had iyo jeer aada u dhex gasho sida innaga inagu badan wa karatu dacaam cunto badan badanood caloosha ka buuxiso sida inagu badan wa karatu nowm hurdada oo aada badsato sida inagu badan wa karatu nadari eegmada badan oo de qalbiga siduu kuugu nabadgelaya haddaad muxuun eegayso culimmadu waxay idhaahdaan iskaba dhaaf culimmadeena islaamka gaaladiiba xataa eeg waxbay baadhaano waxay leeyihin niman xukamo ahoo siday waxu baadhayaan baadhayaan aakhirka natiijo gaadha nin janmalah oo wuxuu yidhi darastu cilma aljinsi wa adwiyatiha waxaan daraase ku sameeyey jinsiga waa waxaan galmada la yidhaahdo iyo xanuunada laga qaado iyo dawadeeda famaa ra'aytu dawaa'an ma arag buu yidhi dawo anfac wa anjac ka faa'iido badan oo ka waxtar badan maa dukira fii kitaabi aladii nuzila maxamed ninka hadalkaa le waa gaal kitaabkii nebi maxamed lagu soo dejiyey waqul lilmu'miniina yaquduu min absaarihim waqul lilmu'miniina yaquduu min absaarihim qadu darfi aragoo laaba wax badan baa lagaga badbaadaya baaraka allah fiik ninkaa dhallinyarada ah waliba imanka dhalinyaradii balaayo kalena waa lagu furo aaladahan iyo waxaan daymadii oo fara badan baa hor taalla marka waxaan kula talinayaa nasteexadayda waxa weeye baabka iska xidh waayo markaad aragga badiso shahwadii baa kacaysa shahwadii markaad kacdana waad kantarooli kari waayeysaa markaad ka karaysana faaxishadii baad ku dhacaysaa daw oo dhan halkay taallaa albaabka xidh tuugga haddaad albaabka u furto dukaanka soo soo geli maayo albaabka koowaad waa arag ee aragga xidh qaybtaa aad sheegtay waxaan kugula talinaa araggaa xidh xidh xidh dumarka ha eegin fa ina laka fi luulaa walaysa laka fi laakhira wallaahu aclam saaiil saa'ilkan waxa uu leeyahay sheekh guri ayaan doonayaa inaan dhisto kadibna lacag ayaan ka amaahday bangiga lacagta dulsaarka asi ma riba ayuu noqonayaa gurigaasi xaaraan ayuu noqonayaa horta su-aashaasi horay soomaalidu waxay u tidhaahdaa beenfa kataruri ma gaadho dadkii iyagoo wixii haddana ku tacaamulaya bay si xunna u odhanayaan imankaa waxaynugu soo furmay eh, hadday tahay dahabshiil bank iyo hadday tahay salaama bank iyo bangiyo kaleba dad wax amaahiya ama lacag dadka taa amaah caadiya maaha sida tan ribowiga ee bangiyada ragbada ma aha hana isku qaldina labadaa tan xagga sharciga iyo fiqiga af carabida waxaa la yidhaha almuraabaxa alaamiru bishiraac almuraabaxa alaamiru bishiraac afar marxaladood baa la mariya muraabaxadii qofkii farayey wax soo iibinta inuu qofku marka hore u tago bangiga ama dadkan wax siinaya oo ku yidhaahdo waxaan rabaa gurigaa inaad ii iibisaan haddaa ii iibisaan waan anaa qaadanaya muwaacadaa la yidhaa waa ballanqaad marka axkaamtii muwaacadadaa la mariya waxaa ku xigta marxalad labaad oo abiic shiraac inuu qoladii wax kuu soo iibinaysay inay soo iibiyaan iyagoo kaashkoodii isticmaalaya naqdigoodii isticmaalaya oo badeecaddii iyaguna ay noqdaan iibsadayaal qofkii saddexaadna iibiye uu noqdo axkaamtii biic wa sharaagaa la gelaya marxalada saddexaad waxa weyaan in adigii aad haddana meesha soo gasho aad iibsado noqoto iyagiina iibiye ay noqdaan oo wixii markay la soo wareegaan adiga kaa iibiyaan islam axkaamtii biicaa la maraya laakiin labadii biic farqiga udhexeeya muxuu yahay kan waa biic naqdiya kanna waa biic mu'ajala oo taqsiid ah. waxbaa la saaray markaa imanka haddaan shaygaa kaa iibinayaan kuraa mobaylkaa haddaad kaashii siinaysana waa boqol haddaad iga amaahanayso oo laba bilood igala maqnaanaysana waa boqol iyo labaatan maxaa udhexeeya labaatan baa udhexeeya xadiidku wuxuu odhanayaa man baaca baycatayni falahu awkasahuma aw ribaa laba beyc ninka kii iibiyaa hadduu kala caddayn waayo waa ribo haddii kale ka hoosuu leeyahay waa inaad caddaysaa tidhaahdaa waxaan ku siinayaa kaash boqolkii caddaaday waxaan kaaga qaadanayaa dayn laba biloodna waan kaala maqnaanayaa boqol iyo labaatankii caddaaday boqol iyo labatanku waa jais markaa laba bilood baad ku bixinaysaa gurigan lagaa iibinayaa waa bayc mu'ajal ah weeye cayntiina waad qaadatay samankeediina waa muajal war ribo maaha ka daaya ribada wallahu aclam su-aasha ku xigta waxa uu leeyahy sheekh waxaan ku jiraa guryaha dowladda kirana ma bixiyo ma bannaan tahay markaas maxoog baad ku haysataa markaa mise dowladdaa ku dejisay anu garan maayo hadduu ku xoog ku haysta maya hadday dowladdu dejisayna ha wallahu aclam sheekh waxa uu leeyahay ninkani kalaalada dhaxalka kalaalada dhaxalka bal noo fasir waayahay bismi raxiim kalaala waxaa la yidhaahdaa waa qofka asalkiisiina geeriyooday ee ka hor dhintay cidduu ka soo jeeday aabbihii iyo hooyadii awowgii iyo ayeydii farac iyo cid ku abtirsanaysa isagana aanay u nooleyn ama aan dhalin marka waa qof taagan oo aabba uma noola hooyana uma noola awowna uma noola ayayana uma noola hortii bay geeriyoodeen marka asalkiisii uu ka soo jeeday ma noola ilaan cidlo kama imana waa la dhalay faracna cid isaga ku abtirsanaysa ama waa hooyadayle ama waa aabbahaylehina ma jiro imaa waanu dhalin oo alla ma siin waa imaa intuu dhalay bay ka hor dhinteen kaasaa kalaalalen laakiin waxa u jooga xawaashidii dadkii hareeraha ahaa walaalkii walaashii adeerkii inadeerkii xawaashi baa kuwa sharciga la yidhaahdaa macnihi maxaa maqan meeshii asalkii uu ka soo jeedayna wuu maqan yahay farac isaga ka soo jeedaana wuu maqan yahay laakiin waxaa jooga xawaashidii hareerihii ayaa jooga kaasaa kalaalada la yidhaha shareicada suuratnisaana eh, alla wuu ku sheegay wain kaana rajulun yuuraثu kalaalatan aw imra'atun walahu ahun aw ukhtun culammada tafsiirka waxay isku waafaqeen halkaa inay tahay walahu ahun min ummin aw ukhtun min ummin mid waliba wuuu leeyahay sudus fain kaanuu akara min dalika fahum shurakaau fi ulu marka akhli um iyo qtali um waa isku xukun mid waliba sudus buu leeyahay hadday laba noqdaanna ulu bay leeyahay aayadda u dambaysaana wain kaana rajulu yuurau kalaalatan aw imra'atan walahu ahun ayaa la yidhi marka walahu ukhtun iyaduna taasna waa akhii shaqiiqa ama waa ukhtadii shaqiiqaha ee la abka marka waa xawaashidii isku dar oo waa xawaashidii wallahu aclam su-aasha ku xigta saa-iilkan waxa uu leeyahay sheekh waraabahan wadankeena jooga ma la cuni karaa wallaahi anu hadda taa ka bixin maayo wallaahu aclam garan maayo sheekh cali oo sheekhaygii ka mida ah waxaan ka hayaa war waraabaheena iyo waraabaha carabtu waa kala jaado sheekh waxa uu leeyahay gabadhu hadday caado leedahay ma furmaysaa iyaduna su-aashii galabtan ku socon gabadhu hadday caado leedahay ma furmaysaa haa way furmaysaa laakiin qaabka fardalaaqa waxaa sharcigu yidhaahdaa dalaaqun bidciyun baa la ydhahda waa dalaaq bidciya yacnii mukhaalafa sharciyu qofkii la yimi gabadha waa in la furaa iyada oo daahir ah oon xayd lahayn oo dahaaradaana ninku aanu arag oo aanu u galmo dalaaqa noocaasa dalaaq sumiya baa la yidhaahdaa waana kii sharciga waafaqsanaa laakiin hadduu iyadoo xayd la furo dalaaqii wuu dhacayaa laakiin isagaa wuxuu galay mukhaalafo sharciyo wax alaala wixii sharciga aad khilaafto dee ilahay uu kaala xisaabtamaya waa shay kuu yahaada adiga laakiin dalaaqi u dhacaya wallahu aclam su soo qoray sheekh waxa uu leeyahay saa'ilkan isagana digaagan inaloo keeno inaloo soo guriyo iyaduna ma waxaa loo qalay dabiixo sharciya mise mid xaaraan ah iyaduna hilibada luxuum almustawrada doodooda waxaan filayaa siddeetankii iyo wixii ku sinaabay kacday hilibada laga soo waaridayo dalka dibadaha ee waliba dholalka gaalada ah culimmadu markay tatabuceen waxaan xasuusnahay maqaal dhowr iyo siddeetankii la qoray oo urdun ka jiray oo ah in dusha ay kaga soo qaraan xalaal dajadana waxaa kiciyey kalluun baa waxaa dusha lagaga soo qaraaray xalaal dubixa calaa dariiqati shariica alislaamiya waa kalluun waa kalluun ma gowrac buu inaga baahan yahay arrintii waxay kicisay dadka war waa maxaan loogu soo qorayaa kalluun dubix cala markii la tatabuca waxaan la ogaaday wax badan oo khaladaadii inuu jiro marka baarak allah fiikum inagu waabanu iska ladan oo hilib faresha baynu haysanaa hilibadaa dibadda laga soo waaridayo haadha la ysaga hubsado culimmaduna far badan baa ku gudan ku godan hadday tahay qaabka loo koriyo hadday tahay qaabka loo gowraco wax badan badan badan baa ku sugan waxaanan odhan karaa iminka xalaal iyo xaaraanba marka loo baadho kolleyba shubhaa ku jirta aadha la ysaga hubsado wallahu aclam waxa uu leeyahy sheekh guryaha dowladda harka la kala iibsada isagana ma bannaan yahay oo tii horun bay daba socotaa malen wallaahi in aun dowladda ku shaqo leedahay dowladdii nimka way iska jiricdoo dee waa arkaysaana dadkaa ka xoog weyn waliba weliba tujaartaa ka xoog weyn arrimaha waxaan u ixaalayn lahaa inay culimada dee deegaanka ka shaqaysa <laughs> ay ka fatwooto anugu waa ka gaabsana waayo weli waxaan ku xumahay waxaan ka mid ahay dadka aan arrimaha dowladda aada ugu dhuu naldaloolin baan ka mid ahay wallahu aclam <laughs> jazaa khayr aljazaa aad buu mahadsan yahay sheekhu fataawo iyo su-aalihina intaasay noogu joogayaan waa inoo iyo habeen dambe iyo khitaamkii iyo muxaadaradii ugu dambaysay oo ah alisticdaadu liyowmi almiicaad waxaana inoo geli doonaa asheekh maxamuud maxamed xaliiki oo laascaanood inooga yimi habeen dambe ay inoo khatimi doontaa insha allah baarak allah fiikum waxsan allah ilaykum wansur ilaahi shircat altawxiid ya da ljuudi walkaram alrafiic الshani wkadaka nas'aluka althabaata fainaha fitanun taji bالshaybi lلshubbaani ya rabbi wakhtum bالtuqaa acmaalana xata nusaaq lirawdaة wajinaani